doonaa eh, imaarta iyo midhaha uu leeyahay iimaanku marka uu tooso maxaa laga dheefayaa oo aynu hagaago oo u fiican yahay natiijada la gaarhayaa muxuu yahay dad badan baa waxay isweydiinayaan oo ka taahaya wax fara badan ka hadlaya oo leh markaan salaadda tukanayo waan maqanahay maqano joogaanahay oo dareen badan melihi waan baxayaa salaaddu dhadha badan ii samayn mayso qaar waxay leeyihiin si yar baan ugu dhacaa dembiga ama afkaan ka sameeyo ama gacan ka sameeyo ama meel kalaan ka sameeye si hawl yar baan dembi ugu dhacayaa nin wuxuu leeyahay qur-aanka markaan akhriyayo aada ugu tadaburi maayo oo afkun baan dhaqdhaqaajinayaa laakiin dhadhan badan ka heli maayo khulaasadu cibaadadu noocay doonto haatee lada badan iyo macaan badan ka heli maayo waa su'aalaha dad badan ku wareegaysa mar baan ahaa nin aad u dadaala oo xifdi badan haddana waxaa noqotay arrintaydii inaan sidii ka bedelanahay waxaynu leenahay arrimahaasoo dhan waxay u noqonayaan in meesha cudur jiro haddaynu soo yar dhowayno haddii casumad fiican aad samayso labana u yeedhato oo nina wixii meeshaa soo dhigtayba kullu maa lada waaaba u afka u dhigto cuno nina uu idhaahda hilibka miyaa hilibkan xoogaa brotiin weeyaan waxaan leeahay dhiig karoo dhakta aha u dhawaan baa layidhi macmacaanka waxoogaa sokor baale waxna taabto war maxaa kaa seeqadan kuu sameeyeen labadayna way kala duwan yihin soo ma meel ku xidho way kala duwan yihin mawduuca markaan ku soo dhowaano iimaanku waxyaabaha ilaahay ina siiyey ee loogu nuceeyey waa shaga ugu qiimaha badan nicmo aad fara badan baynu haysanaa oo ilahayna siiyey wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha waa kaa layihi subxana wa tacaala laakiin nicmada ugu weyn ee ugu qiimaha badan aynu haysanaa iimaanka weeyaan iimaanku waxay leeyihin aimatu salaf ama ahlusunna waljamaca markay macnaynayaan waa af waxaa laga yidhahda qowlu bilinsaan waictiqaadu biljanaan wa camalu in carabka lagaga dhawaaqa tawxiidka lagala yimaado qalbiga laga rumeeyo oo ictiqaadka wixii sharcigu faron aad rumaysnaatid camalkiina la helo qalbiga camalkii jawaarixdana la helo kaas baa iimaan la yidhaahdaa waxay leeyihin marka a'immadu yaziidu wayanqus yaziidu biaaca wayanqusu bilmacsiya iimaanku waa ziyaadayaa oo wuxuu ku ziyaadayaa aacada iyo khayrka la qabanayo ku kordhaya iimaanku macaasida iyo xumaha la sameeyana uu ku nuqsaama iimaanku oo rasulku wuxu ley salawatu ullahi wasalaamu calayh aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat اladaa can اطariiq iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan gobol waxaa u sarreeya kelimatu tawxiid waxaa u hooseeya ariiqa oo waxa dadka dhibay aad ka qaaday iimankay ka mid tahay intaasu dhexeeya iimaanku waa ziyaadaya waa nuqsaamaya selafkii marka waxay ahaayeen dad aad iyo aad xoog u saara iimaankooda se u ilaaliyaan oo waxay odhan jireen min fiqhi اlcabd an yatacaahada iimaanah addoonka fahmadiisa iyo fiqhigiisa saxa waxaa ka mid ah inuu iimaankiisa ilaaliyo an am yanqus ma ziyaadayaa mise waa nuqsaamayaa xaggee wax kuu marayaan laxejeclada iyo xoolaha waynu xisaabinaa soo maaha ganacsi baad haysatay lacagtii maxaa soo kordhay raasamaalkii ma cunaysaa mise ribxi baa meeshii jira barnaamijkaas khilaaf kama taagna iimaanka ka muhiimsan oo salafku dadaal aad u fara badan bay samayn jire oo rasuulku salawaatu ullahi wasalam ala xadis wuxuu ku leeyahay tabraani filawsadka uu ku wariyey maa min alquluubi qalbun ilaa walahu saxaabatun ka saxaabati اlqamar qalbi kasta wuxuu leeyahy daruur sida daruurta dayaxa fuusho oo kale haddii daruurtu dayax isku beegto waxa wey iftiinkiisi waa nuqsaamayaa markay daruurtu ka tagto iftiinkiisi wac buu odhanaya qalbiguna waa saasoo kale ayuu rasulku uhi salawatu ullahi wasalaamu calayh saa darteed baa saxaabadu say ugu jeclaabayeen iimaanka ayaa wuxuu leeyahy mucaad ibnu jabal tacaal binaa nu'min saaca ayuu ku leeyahy saaxiibkii kaalada aynu saacad rumayne oo talow mucaad markii hore ma rumayseen miya macnaa wuxuu u jeedaa iimaanka aynu ziyaadsanno oo aynu diin isu sheegno oo wax iimaanka aynu ku kordhna aan samayno saasaa looga jeedaa waati uu nebiy ibraahim calayhi salaam uu ku yidhi rabbigii rabbi arinii kayfa tuxyi ilmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyaطma'ina qalbi ilaahu see waxaan dhintay aad u noolaysaa oo ibraahimow miyaadan rumaysnayn arrintaa me waa rumaysanahay lakiin maxaan u jeedaa in qalbigaygu xasilo macnaa inay iimaanku iisii kordho oo kayfiyaddaad wax u abuurto markaan daawado oon isha ku dhufto waxaa ii soo baxaysa ziyaade iyo baan sii helaya iimaankii baa ii kordhaya iimaanka noocaasa wuxuu rasuulku inoo sheegay inuu haddana duugoobo ina aliimaana layakhlaq kama fii jawfi axadikum kama yakhlaqu الthawbu fas'alu اllaha an yujadida iimaanakum ayuu rasulku uhi salawatu ullahi wasalam iimaanku wuu duugoobaa oo wuxuu ku duugoobaa calooshiinu ku duugoobaa dee meeshu ku jiro qalbigiinu ku duugoobaya sida maradaad xidhan tahay ay u duugoobayso ee ilaahay waxaa weydiisataan ilahay inu inoo cusboonaysiiyo allahuma jadid aliimaana fii quluubina ilahay quluubteenna ha ku cusboonaysiyo iimaanka halkan waxaad ka fahmaysaa inuu nuqsaantaasi ay gelayso oo shay u baahan in lagu mintido oo la ilaaliyo uu yahay maxay tahay marka haddaba asbaabta keenaysa iimaankaagu inuu daciifo oo macaankii cibaadada aad weydo maxaa usaaba ah kow waxaa ka ah alwuquucu fi lmacaasi macaasida iyo dunuubtoo lagu dhaco waa ta keenaysaa in iimaankaagu nuqsaamo oo wuxuu odhan jiray cali bin abi aalib mا نزل بلاء إلا بذنب وlaa رفca إلا بtوبة balaayada iyo dhibaatadu ma soo degto ilaa dembi iyo xumo la sameeye ku soo degtaa oo haddii iimaankii lagaa weeraray balaayo kugu habsatay dee way ogow dhibaato ku haystay way ogow وma أصaabaكم min muصiibaة fabima kasabat أydiiكم وyacfو can kaثيir ba ila yidhi subحana وa taعaلى waxaa idinku dhacayaa waa waxa kasbateen waa waxa galabsateen waxa ilaahay dhaafayaa ba aad fara badan unuubtu ibnuqayim raxmatullaahi aleyh kitaabkiisa la yhahda addaau waddawaa dhalinyarta waa ugu nasaxayna kitaabka ama si kale haddaan udhigno isim kalu leya waxa la yhahdaa aljawaab alkaafi liman sa'ala can addawa alkaafi waa kitaab aad u qayim ah aad u fiican wuxuu ka warramayaa macaasida iyo dhibaatada ay bani aadamka ku hayso aad u taxayaa waa kitaab saa u sheegay addaa wadawa addawa ushaafi waa dawa lagu bogsanay halkaad ad akhrisato wuxuu leeyahay waxay keenaysaa macaasidu qaswat اlqalb qalbigu inuu adkaado oo uu noqdo dhagax oo kale fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa oo rasuulku wuxuu noo sheegay salawat ullahi wasalaamu calayhi qofka muminkaa ah isla uu dunuubta uga baqayo waxay ka dhigan tahay nin buur weyn hoosteeda fadhiya markaasuu leey talow arminku kusoo dhacaa buurtu dembiga haddii wax ka dhacaan saas u jaraynaya waa baqaya buurtu armay kuusoo dam tidhaahdaa laakiin ninka faajirka muxuu ah wa ina alfaajira yaraa dunuubahu ka dubaabin waqaca calaa anfih faqaala haakada fataara ninka faajirka ah ee iska dhex dabaashay baashi ee ku fogaaday macaasida waxaa macaasidu agtiisa uga dhigan tahay sidii duksisanka ka fuulay oo dee saa uu markaa yio duulay intaasaa dembigu kala mid yahay si ugu dhacayo oo aanu isaga ilaalinayn dunuubtu marka waa meelaha ugu khatarsan oo qalbigu ku adkaado oo iimaan ku nuqsaamo waa kii cabdillahi ibn mubaarak lahaa ra'aytu الdunuuba tumiitu اlquluuba waqad yuuriu dulla idmaanuha wa tarku dunuubi xayaatu اlquluubi wa khayru linafsika cisyaanuha waxaan ka wili dunuubtii inay quluubta bakhtiinayso quluubtay bakhtiinaysaa dunuubtu oo markuu qofku daa'imo idmaanku waa qof markuu daa'imo dembigaa wuxuu noqonayaa markaa dee dullinimo ayaa ku fuulaysa dantaadu waxay tahay inaad ka tagto nooshaada iyo qalbigaago noolaadaan waa macaasiood ka fogaato waxaa rasuul ka warmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mararka qaarkood dembigan inuu samaynaysa qur-aankuba sheegay rasuulkuna ku fasiray in qalbigu uu fuulayo wax raan la yidhaahdo oo xumaani madow baa fuulaya oo wuxuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qofka waa qofku uu ku dhacaa dembi markaasaa qalbigiisa waxaa ku sawirma baag madow kaanat nuktatun sawdaa fii qalbi waa baag yar dhibicii baa ka muuqanaysa hadduu toobad keeno oo ilaahay subxaana wa tacaala u soo noqdo oo macaasidii uu ka toobad keeno way masaxmaysaa sidii mara cad oo la dhaqan oo wasakda inta laga maydhay bafto cad bay soo baxaysaa haddii kalena ou sii wadana waxay noqonaysaa inay qalbiga ku faafto sida dhibicdii maradii markay kaga baxday ay ku sii badatay oo kale ay noqoto oo ilaahayna qur markaa ku yidhi kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun aayaddaasuu rasku akhriyey oo macnaha ku fasiray dunuubtu marka waxay keeni kartaa marka qaarka qofku wuxuu socdaba waa sida hadda ibnuqayim qudhiisu u dhigayo kitaabkiisaas waxay keeni kartaa inuu marka dambe aanu qarsanba oo haddii waxoogaa hadduu yar xishoonayo naruur uu leeyahay intuu meelhiisa wa ku hoxaynay xumaha samaynayo laakiin markuu bannaanka soo dhigo marka dambe ka tegaysa xishoodka oo dunuubtii macaasi bannaanka ku samaynaya kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin ummaddaydao dhan waa la kuwa muujistay mooyaane mujaaharada waa muujisashada qofkuu dembiga caddaystoo bannaanka soo dhigo oo waxaa ka mida ah rasuulku le mujaaharada iyo dembigoo la muujisto inuu qofku intuu xumaan sameeyo haddana ha dhowto ka sheekeeye hebelow waxaasaan sameeye waxaasaan sameeye waxaasaan sameeye uu ka warramo taasaa mujaaharadii noqonaysa ilaahayna waa asturaya isaguna bannaan way soo dhigaya baa xadiidku leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh kaas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaa ka mid ah waxyaabaha nuqsaanta iimaanka keenaya ee cudurkaynu ka taahayno sababaya waxaa weeyaan alinshiqaalu biاdunya wa nisyaanu alaakhira in lagu mashquulo adduunyada oo aakhire la ilaawo mashquulka adduunyadu adduunyadu maxay ku qiimaysan tahay adduunyada qiimaynteeda ilah baa inooga warray subxana wa tacaala adduunya maxaa tahay maxaa tartaa xaggee tilmaantaadu waa sidee bal isukay sheeg iclamuu anama alxayaaةu اdunya lacibun walahwun waziinatun watafaakhurun baynakum watakaaurun fi اlamwaali wاlawlaad waata addunyadii dadka loo sheegaya waxaa laleeyahay waa ciyaar waa madadaalo waa fanfaan anaa kaa xoolo badan anaa kaa dumar badan anaa kaa dad badan anaa kaa baabuur badan oo maxaad haysataa miskiin baa tahay maaragtay sixaadda ku lugaynaye oo saasaa tahay oo isufaan iyo isubatorin weeyeen sheekaduba waata adduunka adduunkaasaa qiimeedu waa intaa markaasaa welibaa rasuulkeena muxameda salawaat ullahi wasalaamu calayh hadal aad culus buu inoo sheegayaadoo wuu dhaartay fawr fawallaahi ma alfaqra akhshaa calaykum walaakinii akhshaa akhshaa calaykum an tubsada calaykum اdunya fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kama ahlakathum yani idinka baqi maaya bui faqri faqrigu waa shay xun baahida iyo waxla'aantu rasuulku waa ka maangalay ilaahay allahuma ini acuud bika min alkufri wاlfaqr rasuulku laakiin haddana wuxuu yidhi faqriga idinka baqi maayo oo de mar haddaad waxay odhan jireen aggan ku naqiinay hebel safalawal buu noqday safalawal ma maqashayn safalawal buu noqday macnaa waxa ninkii isagu wax beeliyo de mar lacag beelo wax la'aan yahay waa safalawal salaadunbu de marka allahu akbar nin lacag haystaa safka hore de galo macnaa waa fahantay beeraad tusumaal saas tirada marka mar hadduu wax la' yahay iska wardiyaya oo ilahi u baraya rabbigii buu ku xidhan yahay faqri idinka baqay lakin waxaan idinka baqayaa in adduunka laydiin furo waad ku beratantaan ku beratantaan abo soo gaad waxaan ururi sandheh oo markaa aydin halaagto say kuwar u halaagtay buu rasulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh dararka uu leeyahay marka aad loogu mamanaado rasuulku wuxuu bixiyey cabdudiinaar wa cabdudirham kuwa aan ilma halkaasa wax kale aan fahmin ilma halkaasa lema wa kale fahmayaan hunguri uun xaggaan ka helaa anugu xalaal ma aqaaniyo xaaraanta ka sheekaynayse dolaar ma la helaya iyo maa riyaal meel kalka ya riyaal baasha ma la helaa uun aniga baasha aragti ili aragti baa naga dhexaysa waxaa la yahay abdutaciisa cabdu diinaar taciisa cabdu dirham wa cabdulqatiifa in ucطiya radi wain lam yucطa lam yarda macnaa saas ku socdaadoo haddii loo dhiibana waa raalibu buu noqonaya waa ina lacageed waa ina dhar adduun buu ka fakaraa haddii wa la siiyo ha waa soo dhaweynaya haddii la diido dagaal buu ku qaadiya wuxuu ku leeyay waa kani dad ma aha lacagtaasuu mu ka xisaabtamaa jeebkaasuu yaqaanaa abudinaari cabdurhan baa la yidhahdaa wuxuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh markaa aad uga digayaa in eh, lagu mamanaado oo adduunka in laga shaqaysta waa la doonaya lakin waxaa la diidayaa wixii maxduuraadee la diiday oo inaad xaaraantii cunto oo ribadii cunto oo maalkii ku tumatid oo khamaar ku ciyaartid oo meeshaad ka heshaba taladiiday waa inkaa laakiin maalka mawqifka sharecadu ka qabtaa maalku waa nicmo oo rasuulku waliba wuxuu tilmaamo ka warramay nicma almaalu saalix lilcabdi saalix maalka wanaagsan ee xalaasha ah ee nin wanaagsan oo mumina gacanta ugu jira maxaa ka fiican maalkaas iskadin ka bixinaya maxaan ku dhahda reerka ka nafqaynaya masaalixda caamka ku bixinaya dawadii khayr ku bixinaya meel lagu tagla ku bixinaya waa wax qiimo badan weeye saa rasuulku inoo sheegay salawatu ullahi wasalam calayh waxaad u fahmaysaa maalku inuu yahay ammaanana ciddii kuu dhibayta baa kaa qaadaysaa sidii lagugu talagalay ciddii kuu dhibtay inay u maamusho loogu talagalay baa lagu rabaa inaad u maamusho wama almaalu waalahluuna ilaa wadaayicu walaa budda an turadda yowman in la celiyo wey yani maalka iyo iyo iyo waxa la yidhahdo iyo maxaan ku ehelkuba waa waad ammaano weeye ammaanana waa in ciddii lahayd loo ceshaa allah baa subxana wa tacala adee naftaada keenay maalkan allaa leh waa noqonaya maalkan maxaase ka dambeeya de su-aal badan baa ka imanaysa marka ku mashquulkiisa oo si loogu talagay ad u maamulin khutuuradiisuu leeyahay inuu maalku fiican yahay markaas si fiican loo agaasimayo saxaabadii waxay ahayn tujaar bay lahaayeen shaqaysta markaasaa nimankii fuqaradaabaa soo dacwooday oo rasuulka u soo dacwooday dahaba ahlu duuuri bilujuur rasuulka ilaahayow nimankii maalqabeenkaaba ajarka o dhan ba qaatay yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum saan u tukananay u tukanayaan saan u soomanay u soomayaan waxa weeyaan saas laakiin xoolay haystaanoo sadaqaday bixinayaanoo dad bay wax siinayaanoo wax ma hayno meesha bartan ba lagu jeeda mawjid hadda xagga dhaqaalaha lagu barantay lakin waxaa laga hadlayaa xisaabtanku waa camalka aakhiro xaggaasaa loo baratamaya markaasa waa yidhi rasuulku yidhi om waxaa weydan waxaa nimanka iskaga dhicisaan macna saa hadal u eg tasbiixa subxaana allah walxamdu ilaha illa akbar tasbiixda baa rasuulku baray saa maad tidhahdaan saddex soddon jeer subxana allah maad tidhahdaan caynkaa maad tidhahdaan markaasay dee qoladii tujaartana warkiiga maqleenoo iyana intiiba dacwo labaad bay rasulka ula yimaadeen rasulka ilahi adow nimankii dee intaad noo sheegtayna way yidhaahdeen dalika fadl اllahi yuutii man yasha kaasi waa fadliga ilahi maxaan in qaban kara di wey macnuhu fadliga ilaahay bixiyo ilaahay baa siiyey marka waxa weeye maalku waxaa la yihahdaa waa gaadiidka aakhiro loo loo gaadiidsanayo gaadiidka waa taqanaysa gaadiid maalku waa gaadiidka gaadiidkana waad ku guuraysaa oo gaadiid fiican aad ku guurto oo meel fiican ku xaalo waa inuu maalkan yahay si fiican aad u gaadiidsataa oo meeshii loogu talagay aad ku bixisaa oo waxaa imaamu shaafici laga soo guuriyey inuu yidhi markuu adduunkan iyo arkay hawshiisa ina lilaahi cibaadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إلهي رقبوا لي رق وحقرر waxgarad ah inaga soomaalida maogtahay waa la iskula dardaarmaa marka odagu dhimanaya iyo waray laeeaogaeeo war isku duubna la kala tegina oo maarata inta reerka isnacibihiina waa loo sheegaado qolii hebeliyan weligaa hebel hebelna iska jira ya lexjeceen ogaado wax tabaada soo maaragti laakiin xagga aakhiro iyo salafku waxay ahaayeen adduunkani wax yaroo basida buu ahaa marka wuxuu yidhi rag baa jiray aqoon-yahan ah oo maskax badan oo fahan badan adduunka dalqadii bay u yeedhiyeen naag la faro somaad baaina noqoto sadii loo yeedhay soo ma aragta way fureen waxay ka baqeen fitan iyo dhibkeeday ka baqeen waxay ka dhigteen meel mool ah badweyn badweyn maxaa lagu dhaafaa markab xoog leh baa lagu dhaafaa badweyn waxaa doon xoog leh baa ku dhaafin karta haddii kale waxa wey badda kula tegaysa adiyo doontaba wuxuu i waxay ka yeesheen markaa acmaasha saalixaadka wan wanaagsan bay ka dhigteen waay gaadiidsanayeen ku dhaaf marka xoolahan iyo adduunkani waa camalka wax saalixa in loo samaysto oo laga dhigto si loo gudbo ayaa la doonaya qodobka saddexaad waxaa weeyaan alibticaadu can alajwaa aliimaaniya asbaabta dacf imaani keeni karta jawga noocan oo kale ah meelaha khayrka lagu hayo iyo diinta lagu hayo in laga fogaado waa waxay keeni kartaa waxoogaa nin waxoogaa neefka banjoogta meel cidlow ah, cuna bahalka mogta in markaa meelaha waraabayaal kugu helaan ba iska suuragal oo markaa aad daciifto taasina waa ka mid ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi markuu ka hadlayey wuxuu yidhi cabdillahi mascuud aayaddaas markiina la canaantay waxoogaa inaannu yar qalbigaygu adkaaday canaanta naloo soo jeediyey iyo intaannu soo islaamnay afar sana udhexaysa buuhi alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعني ma aanay dhowaanin ay khushuucaan dikriga ilahay did u khushuucaan yaanay noqonin kuwii ka horreeyey ahlukitab baa la sheegaya oo qulubtooda adkaatay markay muddadu ku dheeraatay marka waxa weyaan in had iyo goora lagaa helo maaragtay jawga meelaha khayraadku yaallo si aad xoogaa shuxuna iimaaniya so baalka lama jaaj garaysto ee eh, mobilka soo jaaj lama geliyo jaajkaasaad bahanta maba inaad hesho waa shay daruuri ah wuxuu odhan jiray xasan albasri ikhwaanunaa aklaa cindana min ahliina faahluunaa yudakiruunana dunya waikhwaanunaa yudakiruunana bialaakhira walaalahayo ayaa nooga fiican reeraha yaga iyo xaasaska iyo awlaaddeeda waayo reerkii islaanta dhaqaalu bay ku weydiinaysa iyo adduun baa mogti maaad keentay maaad haysaa xisaabta kaasaa jira laakiin walaalahai waxayna xusuusinayaan buu yidhi aakhiradayna xusuusinayaan waxaa ka mid ah oo qodobka ku xiga ma afar baadaa tirsanaya alibticaadu can اlqudwati الsaalixa cid fiican aad ku dayato markaad ka dheeraato cidda kudayashada mudan oo ahlulcilmiga dadka murabbiyiinta dadkaad khayrka ka faa'iidayso markaad ka dheeraato iyada qudheed waxay keenaysaa in dacfuliimaan meesha u yimaado oo nabiyulaahi muxamed salawaat اllahi wasalam aleyh ummaddan qudwo u ah laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswat xasana liman kaana yarju اllah walyowm اlaakhir bani aadamku cid buu ku daydaa waa qaacido caama qof aan cidla fadhiya ma jiro qof kastoo bani aadana haddii su'aalaad egtiin halka fadhida la weydiiyo yaad yaad ka heshaa cidun baa ku carabaan mogti haddaad wadaad tahay wadaad markuu yahay nink wadaad uu yahay wadaad cidun buu qalidanaya mogti midunbuu midun baa u caleema saaran oo mustaha u saartay soo saas kuwa kubadda ciyaara iyagaa wax yaqaana ciday ku daydaan cidba waxbaa qudwo u ah qof cidla fadhiya ma jiro bani aadamku cidbu ku daydaa waa shay abiici ah nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu aleyh oo ummadda ah isagaa waxaa la leeyahay ambiyadii markii looga soo sheekeeyey la soo taxay yaa ilahay wuxuui ulaaika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi kuwaas waa ku ilaahay hanuuniyey ee ku daya hanuunkooda baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala ambiyadii baa laleeyahay markaasaa nin khariban oo nimanka khawaarijta leh waa ninkii bilaabay dulkhuwaysara ayaa rasuulka maaga markaasu yidhi qaybtanaad qaybinaysaa mid cadaalad u dhacday maaha rasuulkii ku leeyahy markaasaa wuxuu yidhi eh, raxmat ullaahi calaa muusa laqad uudiya akar min dalika fasabr ilahay ha u naxariisto nabiyullaahi muuse haddaba kudayashaad u fiirso waa kudayasho ili waa la maagay rasuulka waa la caayay afxumaa lagu sameeyey markaasuu leeyahay allaha u naxariisto nebiyullaahi muuse intaa in ka badan baa la dhiba markaasuu sabray markaa naftiisu u tasliinaya rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xandala saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu ku yidhi xadiidka saxeen ku sugan waxaa ku yidhi abubakar xandalow iska warran markaasuu naafaqa xandala xandala waa munaafiqoobay war hadalku waa culusya waa isdeen markaasuu u warran markaasuu yidhi markaan rasuulka la joogo ee una xusuusiyo janno iyo naar waxa weeyaan waxaad mooddaa isha inaanu ku hayno isha inaanu ku hayno naartii jannadii markaanu ka tagnana oo meelaha kale reeri u tagnana caafasna alaswaaja waadayacaat waxaan ku mashquulnaa xaasaskii iyo maalkii wakaa marka labada xaalooda kala bedelan buu ilay moogtahay waa meeshaynu ku bilowna iimaankaaga inaad ka warhayso oo dabagal ku haysid saxaabadaynu ka baranaynaa halkaas waxa u baxday fawaariq baa jirta wallahi amba saasaan bui abubakar rasuulkayna qabatsi marka rasuulkaa loo tegay rasuulka ilahi adow ninkan xandalaa wuxuu leeyahy waa waa waa nifaaq baan ku jiraa oo maxaas waa u sheegeen rasuulka se waxu jiraan markaasaa wuxuu yidhi wاladii nafsii biyadih an low taduumuuna calى ma takuunuuna cindii وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظل ساعة وساعة نفس موسى شو مجد wuxuu idhi haddii aad sida aadtin had ahaan lahaydeen macnaha taskiyada yani rawxaaniyadaa sare ee fiican haddaa ku sugnaan lahaydeen malaa'igta waxayd ku salaami lahayd gogoshiinna iyo ariiqyadiinna waa ammaan fiican inaad markaa dee qudwada ku dayata rasuulku halkaa joogtaan oo ku xidhnaataanoo hawsha ahaato waxa weeye halkaasaa gaaraysaan laakiin haddana tanna waa laydin banaya saaca wa saaca tan qudheed waxay ka mid tahay diinta inaad nafis nafsi qaadataan wax dhibaataa malab ku yihi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa ka waxyaabaha dacfiga keenaya qofku inuu ka dheeraado can alab alcilmi اsharci cilmigii sharciga ah barashadiisa diintii inaad ka fogaato iyada qudheedu waxyaabaha keenaya in dacfi yimaado oo cilmigani wuxuu ku siinayaa eh, inaad alla ka cabsato baqdin baa ku gelaysa iimaankaagii baa kordhaya inamaa yaksha allaha min cibaadihi اlculamaa baa ilahi subxana wa tacaala allah waxaa ka cabsada dadka culamada oo kulama qofku rabbigii yaqaan aqoonta rabbi aad u leedahay aad garanayso waxay keenaysaa inuu qofkaasi markaa bao ayay keenaysaa oo marka waan leedahay barnaamij tacliimeed oo aad diinta ilaahay ku baranayso qur-aanka xifdigiisa axaadiista barashadeeda maxaan kule ku dhaqanka arrimahaasoo dhammi waxa weyaan waxay ka dhalanayaan markaad bilowdo cilmigii iyo barashadiisa haddaad ka maqnaato shakin waxaanu lahayn dacfi inuu kugu imanayo waxaa ka mid a inuu qofku ku nool yahay jawi macaasidu ku badan tahay maad ku dhex jirto bulshaad ku dhex jirtaa kani sigaarkii uu buufinaya afuu halka afufaya kani waxbuu xamanaya kani qaar buu isku diraya kani waxbuu maaragtay eh, khamaar buu ciyaaraya hadduu doono sa waxa noocaasa kani music iyo heesuu dhegaysanaya jawi noocaas dad ku dhex jirto reer baa u yaa kule baa tah arrinkaagu xaalkaaguma saanada marka ogow imaanki markaa waa meel baad dhigta haddaad reerkii dhex dhigto meel maxaan ku dhahdaa dugaagu ku badan yahay xayn adhi adoo wata oo waraabihii iyo harimcadkii iyo jifaagii iyo dawacadii aad dhex dhigto maxaad umanaysaa de kulle meesha waad ka qaadaa marka waxa wey taasina waxay keeni kartaa markaad bulsho noocaasoo kale ku dhex jirto waa waxyaabaha keeni kara dacfi liimaan keeni kara waxaa ka mida ah tuululamal iyo diilo dheer inuu qofka iska maaragtay ihahdo maasha iska fiicnaan doonaa waan samayn doonaa waan hagaagi doonaa waan ishagaajin doonaa arrimaha noocaasoo kale ah waxa weeyaan oo waxyaabaha oo zaman baaba kugu socdee ma isdaba qabatid cali bin abi talib waxa laga soo guriyey inuu yidhi in akhwafa maa akhaafu calaykum itibaacu اlhawa wa tuulu اlamal aad waxaan idinka baqayaa hawaraac iyo diilo dheer inaad hamigiinu ahaado waayo wuxuu yidhi waxaa la yidhaahdo hawadood raacdaan xaqa ayay kaa dabaalaysaa kaa ceynaysaa wa amaa tuulu اlamal fa yunsi alaakhira aakhirkuu lowsiinaya markaad iskaga jirto maaragtay amal dheer iyo takhdiidaad iyo barnaamij dhaa dheer baa inta ka fakaraysaa adoo mustaqbal iyo waxbaa inta ka shakaynaysaa waxaa laga yaaba marka inaadan xaggii diinta iyo saad iimaankaaga ogaan lahayd halka wax ku marayaan qorshaaba inaan kugu jirin oo xadiis sanadkiisu daciif yahay ayay see qudhiisu macnahaasoo kale arbacatu min ashaqaa jumuud اlcayni wa qaswaة اlqalbi wa tuul اlamal yani waxyaabaha ayaan darrada keenay ka mid tahay qofku inaanu qoyaynba oo ishiisu aanay ilmaynayn oo maxaan ku qalbigiisu adag yahay iyo yidiilada dheer haddaynu ku soo dhawaano waa iska badan karaan asbaabo iska koobkoobaynaa xagga maxaan ku cilaajka ama dawada dacfu liimaan markaad dareento oo qofku dareensanya naftiisa iska warhayo sidee u soo qaadaa iimaankaaga sidee iimaankaaga u noolaysaa si khushuuc salaada aad ugu hesho si maxaan ku alaawamaxaanku ladat lcibaada aad u dhadhamiso kow waxay ka bilaabanaysaa tadabbur lqur'aan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka qur-aanka inoo soo dejiyey qur'aanka in lagu tadabburo oo macnihiisa la dhuuxoo la eego aad kitaabkaa furatid kitaabkaasi aduu kuu socdaa marka kitaabkaa soo qaadato halkaa yaal aad haysato ee aad maalintii akhrisanayso kitaabku waa kitaabkaagii ogow kitaab cid kaa leedahay maaha tadabur baa la doonay waxaa loo soo dejiyey ahdaafta loo soo dejiyey ka ah in la dhuuxo macnihiisa oo marka la fahmaa lagu dhaqmo kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatih waliyatadakkaruu ulaalbaab waa kitaab baan loo soo in lagu tadabburo tadabburka macnihiisu waxa weeyaan altafakur wاlta'amul liaayaat alqur'aaniya min ajli fahmih in loo fiirsado oo macnihiisa la dhuuxo oo salafkii caynkaasay u qaateen waxay odhan jireen kitaabkan aayadaanan ku camalfalaytana waa aayadii maaada maadan ku dhamin maaad kaga camalfashay maaad kitaabkani markaa waa maa'ido adduunka oo dhex yaalla oo adiga raba inaad qaadato oo gacanta u ridatid baa lagaa duunaya kitaabkaas wuxuu kaa raba qur-aanka ah inaad ku tadabburto afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calىa quluubin aqfaaluh xasanulbasri wuxuu yidhi wallaahi maa tadabburuuhu bixifdi xuruufih waidaacati xuduudih xata ina axadahum layaquulu qara'tu alqur'aana kulah maa yuraa lahu qur'aana fii khuluqin walaa camal wuxuu yidhi maaha buu yidhi tadaburkiisu alfaadiisa oo la xifdiyo oo keli ah ka tagto camalkiisa oo ka tagto xuduudda iyo wuxuu ku oo akhlaaq lagaa waayo kitaabku wuxuu ku oo kitaabka qur-aanka wuxuu ku leeyahay alaa lacnatullaahi cala alkaadibiin ama cala alaalimiin adigaaba aalim ah ama kaadib ah wax isqabanaya ma marka aduba kitaabkan aduba kumaagayaaba waxaa la rabaa markaa xifdi lafdigiisa oo xifdiyo oo la qaybo waa ka mid wa laga doonayo laakiin waxyaaba ugu muhimsan waxaa ka ah in lagu tadabburo rasuulkuna salawaat wasalaamu calayhi namaadij tusaalayaal ah bay ku arkeen saxaabadu markuu qur-aanka akhriyayo oo xudayfa ibnulimaan wuxuu leeyahay habeen habeenada ka mid ah ayaan rasuulku istaagay markaasuu qur-aankii u akhriyey mutarasilan idaa mara biaayatin fiiha tasbiixun sabbaxa subxaana allah hadduu soo maro aayad su'aal ah janno iyo wax sa'ala ilahay buu weydiisanaya jannada hadduu soo maro aayad naar iyo waxaa ka sheegaynaysaa tacawada biاllaah qur-aanka waa la noolyahay yatafaacal maca alqur'aan qur'anka ila noolaada rabaa mogta maa inaad bishmaha dhaqdhaqaajiso oo maankaaguna maqana jooge aad noqoto maankaaguna ka shaxayo hawlahaagiiyo shaqadaadii carabkuna halkan ka dhaqdhaqaayo saxmaa waxaa la doonaya in qalbiga ina fii dalika la dikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shahiid waa kaa la yidhi subxana wa tacala oo ibnuqayim kitaabkiisa alfawaa'id ayadda marku hadlay wuxuu leeyahay qofkaasaa ka faa'idaysanaya qur-aanka liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wahuwa shayd bal shuruudaa fiiri oo dadku qulub male miya qalbi kala loo jeeda waa qalbi soo jeeda qalbi nool oo aynu doonayno waxaan aynu ka hadlayno inuu ku noolaado qalbi leh oo maqlaya ile mar baad akhriyaysaa korna codka u qaadaysaa waxaad akhriyaysa aad maqlaysaa laakiin qawqawun baa ku dhacaysa dhegtaada mali waxaa rabaa insaad iyo dhegahii sax waxaad akhrayso sabcigii buu ridayay maqalkii waana joogaa qalbina waa leeyahay kaasaa quraanka markaa ku tadabburaya ninka caynkaas oo waxaa laga rabaa tadabburka nooca ay macnaha yeesho wuxuu leeyahay mar kale habeen habeenada ka mid ah rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aleh intuu istaagay qiyaamuleylka ayuu aayad buu habeenkii o dhan celinayey uu rasuulku akhriyayay salawaatu ullahi wasalm in tucadibhum fainahum cibaaduk وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم marka waxa weyaan rasuulku salawatu ullahi wasalam aleyh waa wuu la nool yahay oo aayadda macnaheed u dhalansanaya allow haddaad cadaabto waa addoommahaagi haddii aad u dambi dhaaftana alla casiiza baad tahay oo xakiim ah wuxuu ku yidhi cabdulahi bn mascuud oo saxaabadii rasuulka ajilada ah quraankana aad u yaqiinay ayuu rasulku wuxuu ku iqra calay markaasuu yidhi aqra'u calayka wacalayka unzil igu akhri buu yihi qur-aanka rasuulkii baa leh rasuulki ilaahayow maadigaan kugu akhriya uu kuu soo degay qur-aanku markaasuu yihi inii uxibu an asmacahu min hayri waxaan jeclahay inaan ka maqlo hayrka inaan ka dhegaysto ayaan jeclahay markaasuu wuxuu bilaabay fi suurat nisa wuu soo waday wuu soo waday markuu soo gaadhay fakayfa ida ji'naa min kulli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida yani xaalku see noqonaya haddaanu ku keeno haddaanu keenno kuwaas ummad kasta mid ku markhaati fura aduguna ummadda aad ku markhaati furto markaasuu amsik faidaa caynaahu tadrifaan mise indhihiis waa ilmaynayaan rasuulka salawaatu ullahi wasalam aleh waa la noolyaha qur-aanka waa tadabburka iyo ta'amulku wuxuu keenayaa in qur-aankaad ku saamowdo oo aad aad noolaato danqato oo dareen aad yeelato wuxuu leey cubaydullaahi ibnu cumayr baa caaisha lahadlo xadiiina biacjabi maa ra'ayti waxa kuugu yaab badan oo cibaadadii rasuulka aad ku aragta bal iga sheekee buuri markaasaa waay tii way intay oyday waay tii rasuulkii cubaydulaahi eh, ow eh, nabiyulaahi maxamed habeen buu istaagay leyla min allayaali buu kacay markaasuu i yaa caaisha darini atacabadu lirabbi iska kay daawid baaan rabbigay caabudia ah. markaas rasuulka ilaahay wallahi inii la uxibu qurbaka wa uxibu maa yasuruka inaan kuu dhowaadana waa jecla wixii ku farax geliyana waa jecla bay tii markaasuu rasuulku istaagay ilaa maaragtay ooyey rasuulku salawatu wasalaamu calayhi markaa garhkiisii qooyey xataa balla alard xaydku waa dheeraa Eh, oo markii dambe wakt dambe u yimi eh, adimay salaadii bilaal oo ku yidhi eh, markuu u sheegay rasuulka ilaahayow riwaayadka qaarkood bilaal ba hadal kale yaa rasuul allah waqad afar allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar rasuulka ilaahayow waxaad miyaad ooyeysa adigoo dembigaaga kii hore kii dambe dhaafay markaas wuxuu yihi unzilat calaya leyla waxaa lagu soo dejiyey aayado waylun liman qara'aha walam yatafakkar fiiha halaag wuxuu u sugnaaday qofka akhriya aayaadka ah oo aan ku tafakurin ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar ina fii khalqi الsamaawaati wاlard ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wcalى junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanak faqinaa cadaab الnar aayaadkaas ayaa ku soo degay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a waxyaabaha qalbiga noolaynaya ee ee iimaanka kor u qaadaya istishcaaru cadamat اllaah wa macrifatu asmaa'ihi wa sifaatih weynida ilaahay subxana wa tacala in la dareemo cadamada ilaahay iyo weynaantiisa oo in la barto ilaahay asmaadiisa sifaadkiisa rabbiga waa inaad taqaanaa oo cadamadiisa waaa ka mia ah, asmaadiisa waxaa ka mid a ah alle inuu yahay alxayu watawakal cala alxayi aladii laa yamuut tala saare baa la leeyahay allaha nool aan dhimanayn allah markaa waa alla nool dulxayaat lkaamila ayuu leeyahay oo makhluuq oo dhan noloshiisu waa nolol mustacaara oo wakti bay bilaabatay wakti ma dhamaanaysa laakiin alla subxaana wa tacaala waxa weeyaan cadamna kama horrayn wax ka horreey ma jiro marka uunka dhan baabi'iyana isagaa baaqiyo hadhay alle subxaana wa tacaala huwa alأwal falaysa qablahu shay wa huwa alآakhiru falaysa bacdahu shay wa huwa alظaahiru falaysa fowqahu shay wa huwa albaaطinu falaysa duunahu shay huwa alwaaxid اlaxad waa allaha cid kama horreeyin oo alle awal buu lahaa weliyuu leeyahay wax ka dambeeyana ma jira alla subxana wataala markuu unkiisa baabiyo wax ka sarreeya ma jira alla subxana wataala makhluqisa insan ka sarreeya wax ka sokeeya oo waa sarreeya waana sokeeya waa dhow yahay oo waa ku arkaya wa macakum aynamaa kuntum cilmigiisa iyo ogaalkiisa waa kula joogaa allaha inaad saa u garato oo waxyaabaa keenaya noola ku gelinaysa inaad noolaato kacdo cadamadiisa waxaa ka mid ah inaad garato inuu yahay alhani ah huwa alhaniy waa maalik almuluuk waa alla ah oo alla ah وmaن ybkل fainama ybkl can nafsi wاllah الغaniy وantum الfuqarاء allaha aniga ee hodanka ah idinkuna fuqaraatiin makhluuqow noolo oo dhan la abuuro oo dhan wixii la abuuray waa fuqarاa allahna waa alla hani ah oo haninimadiisu waa hinan daati baa la yidhaahdaa oo marna alla subxaanaه wa tacaala wax waayi maayo marka dareenkaas ay kuu jiraan si iimaankaaga kor noqdo yaa ayuha الnaasu antum اlfuqaraau ilى اllah wاllaahu huwa اlghaniy اlxamiid fuqaraa baa tiin waan baahannahay oo ma baahi goynaysaa marka la baahi laga hadlayo waxaynu u qaadanaa xoolaha lacagta baahidu intaa maaha xataa markay iimaanka laga sheekeyn soomalidu hebel waa iimaan la'ya maxaa u yaqaani ma taqaana oo qofka maarata xoogaa hunguriga badanayo macaalimtii mogta inxilaaf baa dhacay mogta waxya badan oo istilaaxaadka sharciga marka waa wey marka leeyahay waxa weeyaan qofkaasi waa baahan yahay maaha baahidu maalka oo keliya maaha waad baahan tahay caafimaad baad u baahan tahay maal baad u baahan tahay waxaad arkaysaa nin xoog weyn ordayo oo haddana haddana mar dha yar kadib le shaal baa ku dhacay soo saasoo saa gariid arkaysaa war xaggee looga yimi adduunka ilah baa maamuleyda wax isbeddel baa jiraya si la doonaa lagaa yeelaya allah adduunkan maamulaya ilah baad u baahan tahay inuu ku tamantaabiyo oo e, caruurta ku hagaajiyo oo xaaska ku hagaajiyo oo cilmi fiican ku siiyo oo maxaan kuha naar kaa badbaadiyo oo janno ku siiyo oo maal xaala ku siiyo oo nabadgelyo ku siiyo baahanaad tahay baahina goyn maysid ilaa jannada aga dhigato marka baahanaa lagu yidhaha saadba mogti baahane marka waxaa tahay qof baahan ibnu taymiya raxmat ullahi calayh ana alfaqiiru ilaa rabbi اlbariyaati ana almusaykiinu fii majmuuci xaalaati ana alumu linafsii wa hiya aalimati tawaadu culimadu waa slku rag maarata addoonnimo inay addoon yihiin oo rabbina rabbi yahay bay garanayeen waxaan ahay buu idhi faqiir uunka dhan rabbiga iskale baan faqiiru ahay buu idhi miskiin yarow baan ahay xaaladahaygoo dhanba musaykiin baan ahay buu idhi xaaladahaygoo mid naftiisii dulmiyey iyaduna ay dulmiday somaat wاlkhayru in yatiina min cindi yati khayr hadduu noo yimaado aggiisuu ka yimi agga alle wixii yimaada khayra xagga runbuu iga imanaya dareenkaas inaad qaadataan lagaa rabaa inaad ilaahay barato garato inuu yahay alla caliim ah sicatu cilmihi aad garato cilmigiisuna waasic yahay waxa jooguu og yahay alle subxaana wa tacaala waxa soo socduu og yahay waxa waxaan iman doonin hadday iman lahaayeen siday noqon lahaayeen buu ogyahay waxaa la cilmigiisu yatacallaq bilmumkinaati walmustaxiilaat waxyaabaha mustaxiilaadka ah buu ilaahay ka warhayaa oo waa sideen oo de in lagu soo celinaya adunka soo mustaxiil maaha aljawaab ha walow rudduuhu walow lacaaduu lima nuhuu canhu wainahum lakaadibuun ba ilayh walow raduuhu soo maaha walow ruduuh bay walow ruduuhu lacaaduu limaa nuhuu canhu wa inahum lakaadibuun waxay nimankii markaa cataabeen ee naartiiyo dhibkii ka cataabeen gaaladii ilaahu maa nala celiyo oo maxaa rabtaan haddii nala celiyo waan fiicnaan doonaa rabbana akhrijna nacmala saalixan hayra ladii kunaa nacmal isbedelaynaa markaase ilahay wuxuu ka warramayaa inayn taabeen ku haddii la celin lahaa haddii la celin maayo haddiise la celin lahaa maxaa dhici lahaa halkii bay ka miisi lahaayeen hawlahoodii ilahay cilmigiisu waa ka wacindahu mafaatixu اlghayb laa yaclamuha ila hu wayaclamu ma fi اlbari wاlbaxr wma tasquط min waraqaةi ila yaclamuha walaa xabaةi fii ظulumaati اlأrض walaa raطbin walaa yaabisin ila fii kitaabi mubiin waxa qayb ku maqo dhan kasan ilahay ba og subxana wa tacala caleenta dhacaysa kaymaha iyo qaabaadka adduun weynaa caleenta dhulka ku dhacaysa allah waa ogyahay subxana wa tacala allah waa inaad garata yaclamu sira waakfa wuxuu og yahay waxaad siraysanayso sirta qarsoon iyo waxa ka sii qarsoon buu ogsoon yahay oo maxaa ka sii qarsoon dee qalbigaaga hadda waxa ku jira hadda ku jira kusoo dhacaya allah waa la socdaa bilka berri maxaa kusoo dhici doona qalbigaaga waa ogyahay alle bil kadib maxaa kusoo dhici doona waa ogyahay haddaad sii noolaato toban sano kadib maxaa qalbigaaga kusoo dhici doona wuu ogyahay asira wa akhfa subxaan allahi alcaiim allahaas in dareenkiisa aad yeerto garabtoba lagaa duunaya cadamadiisa waxaad ka mid ah dareenka nabiyulaahi muuse calayhi salaam markuu yidhi rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walaakin undur ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbuhu liljabal jacalahu daka wakhara muusa saciqa iskaytus buu leey nabiyulaahi muuse kaliimullahi waa marka hadalkii la uu iska macansay buu ihi oo allow maan ku arko hadal baad waan kula hadlayaa markaasuu ii bal hadda marka hore barbuurta eegada dad buurtaasi taagneeto adiga buurta adag wey macnaheedu lisaan xaal adiga buurta kina adag oo anu maxaanahay miskiinka yar hilibka iyo jir iyo lafka ka omaanay buurtaas waa dhagaxe tajalli ilaahay buurtii u istusay buurtii waa baabaaday laba arag meena martay muusena waa dhacay allaha wey allaha cadiimka subxana wa tacaala dareen bay markaad ilaahay saa u garato subxaana wa tacaala waxay ku siinaysaa arrintaasi in iimaankaagu uu kao ayay ku siinaysaa cagsigeeda dee wixii soo sheegnay oo ah wixii dacfulimaana keenaya cagsigiisuna waad u qaadanaysaa haddii alabulcilmigii aad qofkii cilmiga sharciga u dalbo oo waxbarashadu ku dadaalo cilmiga aad baranayso iyo kutubtaad akhrisanayso iyo maaragtay cilmiga aad sheegayso haddaad faafinayso sheegayso ku hadlayso arrimahaasoo dhan waxay keenayaan iimaanku inuu kor noqdo ayay keenaysaa qul hal yastawi aladiina yaclamuun wاladiina laa yaclamuun oo waxaa laga hadlayay kuwa ku camalfay aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'iman yaxdaru aakhira wayarjuu raxmata rabbi oo ninkaa taagan baa cilmiga ninka cilmiga waa ninkaa waa nin dee diintii nin ilahay ka baqanaya oo taagan habeenkii markaas waxaa lagu khatimay hal yastawi aladiina yaclamuun wاladiina laa yaclamuun marka waxa weeyaan cilmiga barashadiisu oo waxyaabaha iimaanka kor u qaadaya waxaa ka mid ah alikaaru min dikri اmowt in la badiyo geerida xusuusashadeeda xusuusashada geeridu rasuulka ayna baray oo saxaabada wax kastoo khayru u sheegay wuxuu yidhi akiruu dikra haadi min ladaat waa badiya xuskiisa macaangooyaha xuskiisa badiya waa geerida xadiika tirmidi waa xadis saxiixa oo wuxuu ku yidhi cabdillahi bn cumar idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa وإذا amsayta falaa tantadir sabaaxa haddii aad galabaysato ha sugin waa inuu kuu beryo haddii waagu kuu beryo ha sugin inaad galabta gaadho waa dareenkaa yani qofka muminka waxaa rabaa dareenka inuu xambaarto oo geeridu waa shay lama huraan ah waa waxa kugu soo socda oo talo oo cidaan lagu siin maayo oo lagula tashan maayo markaad dhalatay lagulama tashan inaad hebel noqonayso oo abbaa hebel yahay oo hooyada hebelaya tahay ood maalinta halaysa lagulama tashan meel lagula tashaday maalinta nafta lagaa qabanayo laguu sheegi maayo oo cid lagala tashan maayo kullu nafsin daa'iqat اlmowt naf waliba geerida dhamaysa almowtu kaasun wاlmar'u daa'iqu wاlqabru baabun wاnnaasu daakhilu waa waa galaaska biyaha laga cabiyo o kala geedo qof kastaba waa la dhaminaya waa shay aynu ka qanacsannahay nadari ahaan laakiin tabiiqa waaqica salafkii macnay arrintaas u lahayd oo ay ku xisaabtameen barnaamijkooda ka mid eed geeridu oo waxay ahaayeen dad aad u xusuus badan oo aan marnaba afkaa ka qaadin xusuusteeda oo sakaraatulmowtka ay isxusuusinayeen oo allah baa wuxuu leeyahay wajaءat sakraة اlmowti biاlxaq dalika maa kunta minhu taxiid sakaraadkii baa yimi iyadoo xaq ah waa arintaad ka warwareegaysa dalika maa kunta min tafiru watamiilu wataaru waxaad ka lexleexanaysa kaad ka warwareegaysa waa kaa ma lagu hayaa qof waliba wa isdiidsiinaya oo nina hadda maanta haddii layaha lagu yidhah war nafta maanta ma laga qabto waa maye haddaad cibaadad fianta beli yarkaasho bal ayaamo weli horta maaragta aan diyaargaroobi waxba ii dhimanayn cidina ma okola laakiin waa shay lama la hortilaaya rasuulkeena maxameda salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa hortiisa tiilay kaana bayna yaday rakwa markii sakaraadku hay waa sibraar biyabaa hor yilay markaasu muxuu samaynayey fajacala yudkhilu yadayhi fi lmaa fayamsaxu biha wajhah wayaquulu laa ilaaha ila allah ina lmawta sakaraatu ina lilmowti sakaraatu saasuu rasuulku salawatu ullahi wasalam aleyh oo kulka iyo maaragtay dhibka haya yuu biyaha iskaga shubaya rasuulku markaasuu towxiid ku dhawaaqayey geeridu sakaraad bay leedahay buu lahaa rasuulku salawaat wasalaamu caleyh haggela jooga waa nabiy moxamed salawaat wasalaamu calayh markii abubakar lagu soo xaadiray ee geeridu ku timi ayaa caaisho waxay akhriday beed shicira bay xuso waxay tidhi lacamruka maa yugni aharaawu can ilfataa idaa xashrajat yowman wadaaqa biha sadru waxay tii maarata wiil bay tihi waxba hodantinimo iyo xoole iyo maaluu helay waxba u tari maayo mar hadduu maalin ugu yeedhinayo oo laabtu ceedhiyoomi doonto tani ka dambayso xoole maxay kuu tari haddii sakaraadkaas dambeeyo dhunyeedhisiman doono halkaa nafta lays khiikhdaa gori doonto khiikhda ah ka soo baxdaa markaasaa waxaa laga saaraya halkaa lugaha intaa dambe markaasaa waxa u dambeeya afkaasu ka baxaya indhihiis waa nool yihin waxbuu arkaya waxaa raba mashadka inuu daawado goobta sida naftu u gurmayso isaga naftiis baa leedisa daawo agi waa meyd intanay soo socotaa way sarkaya dadka agtiisu daawanaya meeshaad ku daawanaya qofka mogti qof waliba kusugaysaas ila baash hay ka soo baxdaa hay ka baxdaa waa lagama bilaabin afka markiiba lagama boodsin qof ay kadis ku timaada waa jira marka waxa weeyaan dareenkaasay saxaabada u lahayn jireen markaasa wuxuu ku yidhi abubakar sidiiq maysaha odhanaya waxaad tidhahdaa wajaa'at sakratu lmowti bilxaq dalika maa kunta minhu taciid aa geerida aaa buu yii caynkaa dheh geeridaas bay xusuusanayeen oo waxa weeyaan waxay faa'iidaynaysaa waxaa la yidhaahdo xuusashadaasi tacjiilu tawba towbada qofku inuu degdego iyo qanaaco qalbigiisu u qanco oo aanu adduunkan isku sii dayn bay geeridu keenaysaa waxyaabaha koru soo qaadee waxaa ka mid ah iimaankii ziyaarat lmaqaabir in la soo booqdo xabaalihi xabaala in la tago oo rasuulku salawatu ullahi wasalam ala xadis wuxuu ku leeyahay kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri alaa fazuuruuha fainaha tariqu اlqalba watudmicu اlcayna watudakiru اlaakhira saasuu rasulku uhi salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaan idinka reebay booqashada xabaala inaad soo booqataan laakiin soo ziyaarta zuuruuha waxayd xusuusinaysaa waxay keenaysaa in qalbigu jilco waxay keenaysaa ishu inay ilmayso waxay keenaysaa inaad aakhira xustaan oo dee gurigaagi markaad ogaato inuu ka yahay waa kaa gurigaagi gurigaaga inaad soo aragto waa laga maarmaan dareen baad qaadanaysaa waana wasaa'isha ugu muhiimsan ee qofku qalbigiisu uu ku soo noolaan karo inuu soo booqdo xabaalaha siday dee saxaabadii salafka ay samayn jireen waana la salaamaya assalaamu calaykum ahla diyaar min almu'miniina wاlmuslimiin wayarxam اllah اlmustaqdimiina mina wاlmustaأkhiriin waina in sha allahu bikum lalaaxiquun oo faa'idaday leedahay inaad u ducayso qofkii dhintay ee meesha joogay qabriga ku jira muslimiinta u ducayso inaad adigu ku soo cibro qaadato oo adee qudhaada ay ku noqoto aakhiro xusuusasho iyo maarata ay ku noqoto iyo salaamtoodaas arrimahaasaa fawaa'idii ka mida waxaa ka mid a waxyaabaha keenaya markaa qalbigu inuu iimaanku uu markaa qalbaadiga ka dawoobo cibaadaad kala duduwan samayntiisa tanwiic cibaadaad oo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaa nagu manaystay waxaa kamid ah islamka muslimiina siiyey cibaadaadka baa loo tanwiiciyey noocnooc cibaada badaniya sida salaadii oo kale maxaan ku cibaada maaliya sida sakadii o kale mid labadiiba xajkii oo kalea iyo maarata dikriga iyo sadaqadda iyo intaasoo noocnooc cibaadaadka ah inuu qofku sameeyo oo la yimaado oo badsado waxyaabaha keenaya iimaanku inuu kor soo kaco man anfaqa zawjayn fii sabiili اllah min abwaabi اljanna yaa cabdallah haadaa khayrun yani qofkii laba lamaanaya laba faras ama yuu baashay waxaa looga yeedhaa abwaabta jannada looga yeedhaa markaasaa wuxuu rasuulku faman kaana min ahli salaati duciya min baabi sala qofkii salaadda ku fiicnaa salaadda tukan jiray albaabka salaada looga yeedha midbaa albaabkan eh, soonka looga yeedha midbaa albaabka maxaan ku sakada looga yeedha midbaa albaabka jihaadka looga yeedha abubakaroo dee aad maarata ufaa'idaysan yaqaana wuxuu yidhi rasuulka ilaadow garanay ninkii albaab albaab qolaba looga yeedhae nin waxba looga yeedhay ma ku jiraa markaasuu yidhi ha waxaan rajeyn inaad ka mid tahay adugu yuu ku yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh salaaddu marka waxyaabaha marka uu qofku salaad sidii rasuulku udka ula yimaado salluu kamaa ra'aytumun usalli oo khushuuceedii wadata waa waxyaabaha iimaanka kor u qaada oo rasuulku salawaatu ulahi wasalam wuxuu odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal noogu raaxi bilaalo wuxuu odhan jiray wajucilat quratu cayni asala ina qabowsi baa salaaddii laga yar oo salaadda qudheedu wuxuu odhan jiray ibnuqayim qofku laba ishortaag buu ilaahay laba jeer buu ishortaagaa buu laba mawqif ishortaagga adduunka oo salaaddii ah iyo ishortaagga qiyaamaha haddii ka hore fiicnaado ishortaagga alle oo salaada ah uu rabbi ishortaago oo si fiican isu hortaaga alle oo sidii la rabay u guta salaadii toy way fududaanaysaa khushuucaas waxyaaba ku yimaado waxaa ka ah inuu qofku ku tadaburo ku ta'amulo wuxuu akhriyayo markaad taagan tahay adkaarta iyo ducooyinka iyo eh, qur iyo intaba inaad isdul taagto naftaada aad ku ceshiimaysid waa talagaa doonayo qodobka labaad waxay leeyihiin inaad ilaahay hor taaganto munaajahaad ku jirtana qalbigaaga waa inaad ka dhaadhicisaa ina alcabda idaa sallaa fainamaa yunaaji rabbah buu rasuulku yidhi rabbigii buu la koodhayaa oo ita xadiidku waa kii ahaa maaragtay xiwaar baa ka dhexeeya idaa qaal alxamdu lilah xamidana cabdi xiwaar waa wadhada markaa munaajaa rabbigaa baad hortaagaat waa dareenta waxaa saddexiya bay leeyihiin in aad niyada ku darsato oo qorshe aad ku darsato waxyaabaha markaa khushuuca waa waxyaabaha kor u qaada qofka inuu qasaada khushuuco imaankiisa marka waxaa lagaa rabaa si aad khushuuc kugu hagaago horta waxaad akhriyayso waa inaad u fiirsataa waa qodob waa inaad maxaan ku dhahdaa inaad rabbigaa hor tahay munaajaad ku jirto waa inay qodobka labaad ku ahaataa waad xuusnaataa waa muhim salaadaas inay kugu dambaysa waa niyada gashataa inaad ilasaadaba adoo salaad aad tukatay salaad kugu dambaysa dhibanaysaa marka mar kasta qorsha waxad ku darsataa inay tahay tii kugu dambeysay rasuulkaana wuxuu ihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh eh, idaa qumta fii salaatika fasalli salaata muwadicin walaa takalam bikalaamin tactadiru minhu hadaa imaam axmed iyo ibn maaja ayaa wariyey fii saxiix jaamic sagiir banu kuso xadis saxiixa yani markaad tukanayso waxaad tukataa salaad widaac ah oo macnaa khatin ah oo hadalna ha ku hadlin bari qiyaamaa lagu soo taagi doona ad ka curdaaran doonta ha ku hadlin ayuu rasulku yuri salawatu ullahi wasalamu aleyh rasuulku markaa iyo saxaabadii selafku waxay ahaayeen dad la nool salaada oo waxay leeyihiin riwaaya axaadiis badan rasuulku markuu tukanayo waxaanu ka maqlaynay yani aziizun ka aziizi lmirjal yani maaragtay eh, yani guux iyo reen sida maarata dherigoo kale markuu karayo yani eh, dareenka iyo ilmada iyo maarata qur-aanka ula nool yahay eh, wuxuu ahaa ninka la yihahda abubakr sidiq radi allahu canhu safkaa dambe ee reer ku tukanaya may maqli jirin codkiisa inta badan isagoo marka hadalku markuu qur-aanka bilaabo si ugu saamoobayo abubakr sidiq radi allahu anhu hatii caaisha lahayd marka rasuulku lahaa ha tujiya abubakr dadka waxay lahayd yani idaa qara'a halabahu lbukaa inahu rajulun raqiiq alqalb waa nin qalbi jilicsan hadduu qur-aanka dadka tujiyo waxa weeyaan ma xamili karayo oyinta ka qaalib noqonaysa waa kii rasuulku lahaa muruu muruuhu falyusalli biاnnaas markii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu markaa dee xaaladdii geerida ku jiray waxyaabaha qofka iimaankiisa kor u qaadaya waxaa ka mid a alkhawfu min suuءi اlkhaatima inuu ka baqo suuء اlkhaatima ku cabsado in noloshaada aad soo halgamaysay muddada dheeraad noolayd in meel xun ay ku dhammaato inaad arrintaa ka baqato waa arrin aad iyo aad muhim jiddan u ah oo saxaabada iyo salafku way ka baqi jireen arrinta noocaasoo kale ah oo maalin maalmaha ka mida ah waxay ka sheekeeyeen xadiiska saxiixa bukhaari ku sugan nin aad u dagaalamayo gaaladii laynaya bay ka warrameen oo dagaal dhacay aad u dagaalamay markaasuu yihi innahu min ahli الnaar ahlunaar ka mid yahay warsuulku yihi aad bay u naxeen waa la ninkii nin baa daba daba dhigtay ninkii waxaa ku dhacday marka dhaawaca intuu soo gaaray dhaawac adag culus buu adkaysan kari waaye markaasuu seeftiisii intuu halkaa iska geliyey halkaa ayuu kor ugu hinqaday markaasa intaa gashay oo xagga uga baxday markaasa buu dilay marka haduu naftiisa dilana de waa lah salawatu ullahi wasalam man qatala nafsahu bxadiidaةi faxadiidathu fii yadihi yatawajahu biha fii baطnihi naara jahannam khaalida mukhalada qofka bir nafsa ku dila toorey ama maxaanku seef maalinta qiyaame taa isagoo isku dooxdooxaya naarta gudaheeda ay isku dooxdooxi doonaa buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh ibnuqayim kitaabkiisaas aynu ka warramaynay oo aynu ka hadlay marka dhaweynto kitaabkaas aad wuxuu uga hadlay dad fara badan buu ka sheekeeyey oo si xunaka ay maarata ku dhammaatay arrintood markay dhimanayeen mid baa wuxuu lagu yihi laa ilaha illahu dheh markaasuu laa astatiicu an aquulahaa kari kari maayo ereygaa ii sheegaysa an idhaahdo mid baa waxaa lagu leeyahay raggii maaragtay aad heesaha iyo waxaa marat ku mashquuli jiray baa waxaata warlaa ilaah udhi markaasuu damdamintaasu haya oo heesaya isagoo heestii maarata maarata ku hadlaya enas ka baxda mid kale ganacsadu ahaa tijaaradaas aad ugu mashquulsanaa cibaado iyo diinka ka mashquulsay markaase warlaa ilaah dheer markaasuu yihahdaa haadihi qidcatu jayida qidcadana waa baal fiican haadihi calaa qadrika aday kuleegtay balta isku day washaw dhar iyo waxba iibinayaan sida soo maaragti sida nufqiga waxda nin eh, kuwa askar u ahaa nin boqoroo almelik naasir buu yidhah loodhan jiray markaasaa ah, wiilkiisa wuxuu ku leey ya abu xataada qul laa ilaha illa allah annaasiru mawlaaya boqorkii buu sheegaya ninkaasaa mawlaygaa buuri taasay naftu ka baxday waa marka khatar weyn qofku haddii uu macaasiya dulmi xun ku jiro in mar uun si kale uu ku dhammaata arrintiisu baad halis weyn u tahay baqdintaas weyna kugu jirtaa oo mar kastaba maxaan ku ri aad xuusnaataa suul khaatima inay khatar weyn ay tahay waxaa ka mida ah waxyaabaha ka hor soo qaadaya qofka eh, inuu badsado acmaasha iyo daacaadka u badsado oo maxaan ku dhaha noloshiisa o dhan qofku cibaadadu ka dhigi karaa noloshiisa o dhan noloshaasoo dhan cibaada ka dhigi karta shaqadaada caadigaad haysato markaad shaqaysanayso xalaashaad ka shaqaysanayso markaad niyo wanaagsan ad la timaado oo ilaahay maaragtay waxaad xalaashaad hesho wujuuh fiican ku bixi naftaada ku infaaqi waxay ku noqonaysaa ajir bad ka helaysa walidalika ba abubakar rasuulku salawatu llahi maalin maalmaha ka mida ah, wuxuu yidhi man asbaxa minkum اlyowma saa'ima war maanta yaa waa berisay isagoo sooman markaasuu abubakrin aniga man asbaxa man asbaxa man tabica minkum alyowma aljanaaza war maanta yaa janaaza raac markaasuu abubakr aniga man acama minkum alyowma miskiinan waar maanta miskiin yaa quudi markaasuu abubakr yidhi aniga man caada minkum mariidan markaasuu abubakr aniga hadal far markaasuu yidhi majtamacna fi mri'in ilaa dakhala janna arrimahaasoo dhan qof ma kulmaan ilaa jannadu gelaya abubakar yaa u kulmiya arrimahaas wuu xisaabtamaya meeshii jaanis ku jiro iska lumin maayo dantu meesha ku jirto ee uu ka faa'idaysan karo xasanaada oo shayga macruufkae wanaagsan fudaydsan maayo sahlaan maayo walidaalika baa diintan waa diin qofka ku tarbiyaynaysa nolol xataa wuxuu rasuulku leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii qiyaamihii kaco aad aragtaan wa biyadi axadikum fasiila falyaghrisa haddii qiyaamihii halka ka soo kaco oo gacanta midkiin ku haya laange timireed ah ha talaalo hadda qiyama soo socdaa waa shaqo waxa wey geedka laanta cid baa cuni doonta midhaheeda waxaa lagu barayaa sida wanaagsanee maaragtay dee khayraadka xasanaadka loo sameya lagu baraya waxaa rahaa marka waxay odhan jireen cabdiraxmaan ibn hadi wuxuu yidhi haddii loo yidhahdo xamaad ibnu salama annaka tamuutu hadan barhaad dhimanaysa haddii la yidhaahdo jadwalkiisa wuxuu ku siyaadiye mahay buuri ila adiga hadii la yhahdo maanta barhaad dhimanaysaa markaasa saxma booraysa talo maxaad qabataa sadaqad baxso bal agta maarata salaada badan tuka caawo wax akhri xagga xagga u jeesanaysa ma ogti wuxuu leeyahy wuxuu ku ziyaadiyo jadwalkiisa hore u socday wuxuu ku ziyaadiye ma hayo marka uu lenahay camalka ha la badiyo waxay u baahan tahay loo degdega waa ka mid wasaaricuu ilىa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaat walard u degdeg taas waa qodob oo waxaad ogaataa xilliga iyo wakhtigaa kugu socda wuxuu ihi daqaatu اlqalb bilmar'i qaa'ilaة lahu ina alxayaaةa daqaa'iq wahawan qalbigaagan fugtahaya fugtahaya fugtahaya iclaan buu ku siinaya iclaan oo wuxuu ku leeyahay war iga faa'idayso mar baan joogsan doonaa mar baan istaagi doona iga faa'idayso bug bugtaasoo haya qalbi noloshu waa ilbiriqsiyo noloshu waa daqaa'iq iga faa'idayso ku leeyahy waxaa la rabaa waxaad camalkaad qabsato inaad istimraar u samayso waad daa'imto oo rasuulku waxa uu qabto wuxuu joogto ka dhigi jiro daa'ima ay ahaan jirtay waxaad ka ilaalinaysaa hawl intaad isku badiso aadan hadhow wadi karaynin oo qiyaamo leelkaaga ah, haddaad saddex ragcadood cumrigaaga ku dheganaato ama shan ragcadood waa alxamdulilah weligaa aad wadato baynaba haddaad koo iyo toban ragcaod baan bilaabi taadan wadi karaynin waxaa laga yaabaa inay ka fiican tahay inaad wax yaroo kooban aad daa'imto weligaa aad wado oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu leeyahay ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadu ilaa halaba fasadiduu waqaaribuu qof iskuma adkeeyo ilaah waa ku soo ridanaya kusoo ridanaysa wuxuu ku arkay rasuulku intu soo galay masaajidka laba tir dhexooda xari ku xidhan maxay waxaan yihi markaasuu yidhi markaas waxay yidhahdeen eh, eh, maaratay zaynab ayaa habeenkii marka qiyamaleelka markay tukanayso ay daashay qabsataa furfura buu yidhi xadhiggaas lama baahna bu qofku intuu nashaadka ya tukado hadduu caajisana iska seexdu bu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha marka eh, loo bahanya marka in la ilaaliyo waa inaan haddii la nocnoceeyo waa inaan laga badin maxaan ku lagu talax tegin waxyaabaha iimaan kor qaadiya waxaa ka mid a dikriga ilaahay subxaana wa tacaala oo lafdiga addikr marka la iطlaaqo wuxuu noqonayaa camalka la qabanayo oo dhan oo cibaadad ah dikri noqonaya oo salaad iyo soon iyo xaj oo dhan marka la qaydona wixii lagu qayday u noqonaya dikrigu oo qur-aanka la akhrista baa dikrigii ah adkaarta iyo tasbiixda iyo istikfaarta baa dikrigii ah qofka mu'minka marka qalbigiisa waxaa nooleynaya waa dikriga ilaahay oo rasuulka ninkii saxaabiga ahaa ee dardaaranka weydiiyey wuxuu yidhi laa yazaalu lisaanuka radban bidikri illaah carabkaagaas yaanu ka zuulin inuu ka qoyan yahay ilaahay dikrigiisa afka ku hay wadkuru llaha kaiira waa kale subxana wa ilaahay xusa rabbiga carabka ku hay oo ha ilaawin wuxuu qoray ibnuqayim kitaabkiisa alwaabil ilaa afar iyo toddobaatan faa'iido oo dikrigu leeyahay ayuu soo taxay oo fara badan dikrigu marka wuxuu keenayaa طumaaniinaة اqalbi iyo xasilooni iyo diinta inaad ku xasisho iimaankaaga inuu kowco weynaado alaa bidikri اllaahi taطmaئinu اlquluub waa kaa la yidhi alla subxaanaه wa taعala ibnu taymiya wuxuu odhan jiray aلdikru lilqalbi mithlu اlmaaءi lisamak dikrigu wuxuu yahay qalbiga sida kalluunka biyaha ku jira oo kalluuna ma noolaan kartaa biyo la'aan wuxuu ku leeyay mada haddii laga saaro waan dhimanaya qofka muminkana waa saas dikriga ilahi waa af ku haysa sidaa darteed ba waxad arkaysaa rasuulku noloshiisa oo dhan ilahay buu xusayey kaana yadkuru اllaha calى kuli axyaani wixii na soo reebay mooyaane xaaladiisa o dhan alla xusaya markaasaa wuxuu ina baray ilaa marka uu seexanayo ilaa marka uu toosayo iyo maalin weynta inta udhaxaysa mid walba waxa la ihahdo adkaar الصabaaxi wاlmasaa'i iyo awraad baa layna baray oo markaad soo toosto baa ducaa lagu baray lagu yidhi alxamdu lilahi aladii axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi nushur saan ku wad adkaartaas inaad baratoo xifdido oo ku cibaadaysato oo ku camalfashaa lagaa doonaya oo qofku waxaa rabaa iltizaamka iyo ku dhaqanka si dhaba loo hirgeliyo macnaheedana wadata waad ta keeni karta marka qofku inuu noqdo qof noqol dikrigani see seebuu mu'athir noqon karaa dikrigaynu ka hadlaynaa midku saameeya oo nolosheeda wax ka bedela suu noqon karaa waxaa laga rabaa kow qalbigaagu waa inuu xaadir yahay maca dikri lisan carabkan waad ka akhriyaysaa qalbigaaguna waa joogaa laba waxaad ku tadabburaysaa macaanida ay leedahay adkaartaasi baad u fiirsanaysaa dheefaysaa allaahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wacdika ma اstaطactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu laka binicmatika calay wa abuu bidenbi ilahay baad ictiraafsan tahay waa sayidulistikaar baa la yihahda astagfir allah astagfir allah markaad leedahay waa inay dhadhan kuu samaynaysaa rabbiyow baan dembi dhaaf baan ku weydiistay inaad addoon tahay dembaaba oo markaad qirayso abuu bidembi inaad addoon dembaaba tahay rabbi dembiga dhaafana leedahay way niyada kugu jirtaa oo rabbigaa uu yahay khaafiru dembi waqaabilu tawbi shadiid اlciqaab dareenkaasi kugu jira markaasaad le astagfir allah abuu laka binicmatika calay waxaan qirayaa allow nicamtaad igu nimcaysay waxaad keenaysaa waxaad dareemaysaa marka inaad leedahay ilaahay inaad u shukri naqiso oo waxay yidhahdeen mushaahadat اlmina tuujibu lahu اlmaxaba qofku inuu galladda ilaahay u galay daawado oo naftiisa uga sheekeeyo waxa ilaahay ku siiyey faraha badan taas waxay keenaysaa rabbigaa inaad jeclaato ay keenaysaa waxaynu usoo gudbaynaa iimaankaas ilahay baan ka baryaynaa subxana wataعala qalbigeena inuu iimaan weyn ku nooleeyo iimaankaasi kuwa iyo kuwo kaleba macnaha way farabadanay wan iska soo gagaabinaynaa wuxuu noqonaya qofkii muminka ahaa markuu iimaankaa fiican helo noolaado oo noloshaa fiican u helo muxuu faa'iidaya wuxuu faa'iidaya kow xalaawat اliimaan macaanki iimaanku la dhaminaya markaasaa cibaado kastoo u dhaqaaqo ma salaad baad tidhaahdaa ma soom baad tidhaahdaa ma sadaqad baad tidhaahdaa ma waxa weeyaan khayrka u ka shaqaynayo laday u leedahay lada iyo macaan bay u dhaminaya ثaلaaثa man kuna fiih ثaلaaثu man kuna fiih wajada bihina xalaawaة الإimaan an yakuna اllah warasulu axaba ilayh mima siwahuma وan yuxib اlmara ma laa yuxibu ila lilah وan yakrha an yuqdfa fi الnar kama yakrahu an yarjac fi اlkufr marka ila kufri aw kama qala nabi sal ه slm marka waxa weye macaankaasuu helaya qofka aaqa daaqa طacma الإimaan daaqa طacma الإimaan man radya biاllahi raba وبمحamdi rasuula man radya biاllahi rabا وباliسlaami diina وبmuxamadi nabiya wuxuu dhadhamiyey iimaanka macaankiisa qofka ilaahay rabbinimo rabbi ka yeeshay islaamnimana diin ka yeeshay nabiy llaahi moxamed nebi ka dhigtay iimaankiibu macaankiisa dhadhamiyey iimaanku macaan bu ley hada ma garateen iimaanku macaan buu leeyahay oo waxay odhan jireen salafkii hadday og yihiin nimanka boqorrada ahi ladada aanu cibaadada ku haysano oo seefmay wax kaa nagaa qaadeen duulaan baynu u gaala bixin lahayn waa naga dhici lahayn wax kale aanu haysanno lakiin dee garan ladada macankay hayseen walidaalika waa kii heraqal markii abu sufyaan ay wada hadlayeen wuxuu yidhi waxaan ku su'aalay hal yartadu ah axadun sakhtatan qof iyaga ka midii saxaabadii ka waraysanaya qof iyaga ka midihii cadho uu ka cadhooday diintaa ma ka rido oo ma ka baxay bacda an yadkhula fiih markuu soo galay kadib markaasuu idhi markaasaa waxaad ii sheegtay fazacamta an laa fakadalika aliimaanu xiina takhlidu bashaashatu اlquluuba laa yaskatu axad waa macaanka iimaanka iimaanku markuu qulubta galo bashaashadiisa wanaagiisa macaankiisa waxba cidina necmayso cidi ka tegi mayso markuu yidhi cidina kaba baxdo oo cid u cadho tagtaa ma jirto qalbigooda waxbaa galay shay culusay macaansadeen bay heleen markaa meel u dhaqaaqaan ma jiro waxaa ka mid ah hamarada iyo midhaha la helayo dukhuulu janna iyo jannadoo la galo iyo naartoo laga badbaado oo waana dee hadafka dhenayn u soconno oo inaad caga dhigato jannadii ilahi waxaan ka rajeeya inu jannada na geeyo naarta naga badbaajo aamiin dha ina allaha yudkhilu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati jannaatin tajri min taxtiha alanhaar ilaahay jannu gelinaya ay webiyaashaasi hoos socdaan webiga caanaha webiga malabkaa webiga maxaan ku dhahay khamriga ah ee macaan webiga biyaha ah mahalu janat alati wucida almuttaquun fiiha anhaaru min maain hayri aasi waanhaaru min labanin lam yataghayar طacmuh waanhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafa walahum fiiha min kuli amaraat khayrkaas bedelaysa oo waxa ilaahay u diyaariyay addoomaha saalixiintaa acdadtu licibaadihi الصaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطra calىa qalbi bashar waa wax aan dhagi maqal oo ila arag oo laa bani aadani aanay suuraysan waxaa ka mida alxayaaةu طayiba nool wanaagsan baad ku noolanaysa man camila صaalixا min dakarin aw unha wa huwa muuminu falanuxyanahu xayaatan طayiba oo wuxuu le ibnu kaiir adduunyadana nool fiican buu ku noolaanaya aakhira nool fiican buu ku noolaanaya wuxuu helayaa alamnu taam nabadgelya taam weli aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun wuxuu helayaa istikhlaaf iyo tamkiin oo ummadda muslimiintii hadday u noqdaan diintoodii oo iimaankaa rasmiga ah laga helo ummad midaysan baa soo baxaysa oo meel ujeedda oo tamkiin ilaahay siiyo oo cize iyo sharaf adduunka qiimo badan hadda ma haysatee meel qiimalay tegi doontaa wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladii irtadaa lahum walayubadilanahum bacdi khawfin amna waxay helayaan tawakul ilaahay ay tala saartaan oo aanay meel kale gaal iyo makhluuq kale aanay had iyo goor jalleecin ee rabbigood ay cuskadaan oo nabiyu llahi moxamed baa wuxuu ahaa sayid اlmutawakiliin maalin maalmaha ka mid a iyagoo safar ah ayaa seeftiisu meel isu dhay rasuulku nin gaaran soo dusay oo soofta soo qaaday wui u toos waniga kaa celinaya rasuulka intuu la dul yamnacuka mini allah wuu yi salawatu lah wasalam fasakada sayfu min yadihi seefti gacantiis ka dhacday allah iska ilahay buu tala saartay ilah ma baqan seefta waa lagu dul haya allah baa iga kaaga filan biil kaa markuu seefta qaatay buu yihi adiga ma yamnacuka min aniga kaaramaya kun khayra aakhiri war nin wanaagsan uno maaragta ya iga adkaataya rasulku iska daya salawatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa weeyaan iimaanku wuxuuna siinayaa nolol cusub baad gelaysaa marka aad si fiican naftaada u rabayso oo tawxiidka ku rabayso waxaad helaysaa takhyiir ilaahayna subxaana wa tacaala wuu kuu ballan qaaday takhyiirkana adaa samayn karaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ummadaha ma bedelo haddaan iyagu isbedelin hadday xaalad fiican ku jiraan lagama kaxeeyo haddaan iyagu ka tegin xaalad xun hadday ku jiraan lagama saa ilaa ay tagaan dalika biannaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calىa qowmin xataa yugayiru maa bianfusihim marka allah waxaan ka rajaynaa subxana wa tacaala inuu quluubteenna iimaan ku cusboonaysiiyo allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha allahuma ajcal jamcana hada jamcan marxuuma tafaraquna bici tafaruqan macsuuma walaa tajcal fiina walaa macana shaqiyan walaa maxruuma برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم